bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuتaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin slى اllah wslm wbaarak clى nabiyina muxamedi wclى alihi wصaxbihi ajmaciin alxamdu lilahi xamda kaiira طayiba mubaarakan fiih majliskan waa majliskii todobaad ee kitaabkii alurjuuz almii'iya fii xaali ashraf اlbariya oo siirada nabigeena salى اllahu عalayhi waalihi waslem waxaan ku soo jirnay shalay oon ku istaagnay sanadkii afaraad hijrada nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo waxyaabihii dhacay oy ka mid ahayd duulaankii lagu qaaday reer bani nadiir oo suuratulxashri uu ilaahay kaga sheekay subxaanahu wa tacaala yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniin faactabiruu yaa uli labsaar ballantii ay ka baxeen iyo dilitaankii inay dileen nabigeenna ay damceen darteedna loogu duulay kadibna waxaan soo marnay oo noo dambeeyey zaynab umilmuminiin zaynab almakhzumiya cafwan zaynab bintu khusayma radia allahu tan ardaha umilmuminiin nabigeenna guurka u guursaday kadibna bilo kadib ay geeriyootay sidoo kale inuu ummu salama uu nabigeenna guursaday calayhi salaatu wasalaam iyo zaynab binti jaxsh kadibna duulaankii beder oo dambe oo ballanta lagu galay abu sufyaan ballantii uu qabtay in beder sanadka dambe aan iskugu nimaadno oo sanadka afaraad ahaa in nabigeenna u tagay calayhi asalaatu wassalaam abu sufyaan iyo raggiisana ay cudurdaar ka dhigteen sanad abaarad ayaa lagu jiraa oo saas ay faryarada ugu baxeen kadibna duulaankii axzaab inuu dhacay oo magaalada madiine in la baabi'iyo ay gaaladii ka shaqeeyeen reer qureysheed iyo niminkii bani nadiir oo horaan meesha looga raray iyo khatafaan qabaa'il isku jirjirta oo ilaa toban kun oo ciidan ah magaalada madiine in lagu qabsado oo dadkaana lagu tirtira nuurkaas ka soo baxo uu hogaaminaya calahi slat slam la baabi'iyo in laisku dayay arrinka ayada ahaana isaga ahaana uu rabbigeen subxaanahu wa tacaala burburiyey kaydka iyo khiyaanadii ayad ahayna baabi'iyey faarsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarowha dabayl iyo ciidan malaa'ig ah oo aan ay saxaabada arkayn uu rabbigan subxaana wa tacaala ku diray qisooyin badan ayaa ka dhacay axzaab waxyaabaha ugu muuqmuuqda waxaa ka mid ah laba qiso qisada koobaad nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam gaajo darteed ayuu dhowr dhagax caloosha ugu xirtay sala allahu calayhi waaalih wasalam dhaxan iyo baahi iyo baqdin iyo khowf waxyaabo badan baa isu tagay iyo tolla-aan iyo garabka marka jaabir bn cabdilaahi radia allahu ta ardah ayaa qisa cajiiba sameeyey xaaskii u guursaday oo gabdhihii sagaalka aabbihiis uu ka tagay islaanta weyneed uu dartood dartood u guursaday ayuu u sheegay nabigeena calayhi salaat salaam gaajadii dhibka ka muuqday markaasaa waxar yaroo bowdjoog aheyd ayay birayeeloy gowraceen hal saac amaba laba kiil i bar meelaha ama laba kiil rubac oo qamadii ahna waa la shiday si bur looga sameey ama canjeera amaba khudbi looga sameeyo kadibna waxay tiri nabiga iyo dhowr qof soo wad ummaddan ha igu ceebayn meeshaana dhowr kunoo qof ayaa joogta oo wada gaajaysan hadduu nabi maxamed calayi slam saa yahay saxaabadina waa la mid kama duuna ilaan ayagunbuu ka mid ahaa nabigeena sala allahu caleyh waali nabiga dhegta ayuu saaray warkii ninkii la ahaa jaabir bin nabigu dhegta u saaray calayhi salatu salaam kadibna wuxuu yidhi nabi allow oo xar yar ayaan gowracnay hal saacna amaba laba kiila iyo dhowr garaamna waan shiidnay oo canjeero in laga sameeyo ayaan u qoondaynay ama u qorshaynay adiga iyo dhowr saxaabadaada ka mida noo imaada dhowr qof oon badnayn markaasaa nabigu u dhawaaqay calayhi salaatu salaam war raggiina halkan joogow jaabir ayaa martiqaab idin sameeyay ina keena waa kun iyo dhowr boqoloo muxuu saxaabada ah saxaabadii qaybta inta joogtay waa dad wada baahan oo dhibaysan kadibna jaabir uu soo hor orday marka dardaaranka islaantiisana waa ogaayo islaam waliba inay ka weynta laga yaaba oo waxaa weyaan awoodda ay ka hayso waa taqaana mogta qofka waa ka khibrad badan tahay marka guryaha arrimahoodana dumarka ayaga ayaa ku faradhuubano ragga wax ku filan iyo waxaas ayaga ayaa yaqaana iyo martiqaadyada iyo wuu soo hor orday marka saxaabadiina way eh, soo dabagaleen kun iyo dhowr boqoloo qof markaase markay aragtay waxay tiri bika o bika o bika waxaanka baqay wakaas hakada ah gacmahay rogtay iyo afkaba muxuu ah ka dhadhawaaqday markaasuu yiri nabigeena waan u sheegay alai slat arrinkii isaga ayaan arrinkan sameeyey khayrun bayna noqonaysaa insha allah tabaaraka wa tacala nabigeena amar wuxuu ku bixi wuxuu dhahay cajiinta iyo dubitaanka canjeerada iyo khubsiga yaanan la gudagelin ilaa aan ka imaado digsiga dabka saaran yaan laga dejin ilaa aan ka imaado nabigeena markuu imaaday calayhi salaat salaam labadii buu ku tufay ilaahay ayuu barako u weydiiyey kadibna gabdho kale oo cunnadii la bixiyo oo waxaa weeyaan canjeerada la duba ayay u yeehatay gabadhii dhowrkii kunkii dhowrka boqoloo qof dhammaantood waxarti yarayd iyo waxaa weeyaan hilibki yaraa iyo maraqi ayaa laga wada dhargey dhammaantood ay ka wada dhargeen ilaa muxuu digsigiiyo sidiisii ah iyo waxaa weeyaan canjeeradii cajiintii oo sideedii ah meeshii looga taga waxyaabaha ka dhacay barakaadkay ka ahayd waxaa ka ahaa saxaabada nabigeena calayhi salaa slam dhibka gaalay intoo la ekaa bal eega nabi maxamed calayi slam amar uu bixiyey weligii ma dhicin in saxaabi saxaabada ka mid weligiis uu ka hor imaado ma dhicin amaba uu ka culays uu ka dhigto ma dhicin weligeed culayska saxaabada gaaray waa la dhaga adeegay maxay ahayd xudayfa ibnu yaman ayaa wuxuu leeyahy radi allahu tan ardah saaxib sir ayaa wuxuu leeyahay habeenkii ilaahay uu dabeesha iyo waxaa weyaan malaa'igta ku diray niminka reer qureysheed ay guuritaan ku dhawaaqeen oo degsiyadii iyo waxaa weeyaan wax alla wixii agaba isteen la wada rogay ooy dabeesha wada qaaday ayaa nabigan wuxuu yidhi waxaan rabaa saxaabada nin ka mid ah oo khabarka ragga ii keenay meesha ay waxgaarsiiyeen iyo meesha ay gaareen iyo dhanka ay u guureen iyo xaaladooda io ogaada markaasaa weliba janno ayuu leeyahay shib waa la aamus cid kacda mar labaadoo nabigeennana janno muxuuha ballanqaaday nag mar saddexaad nag markii dambe xudayfa oo meelaha agtiisa joogay ayaa wuxuu yidhi qum xudayfa xudayfa waxaad yeelaysaa marka hore waa dhammaadee adiga kac xudayfa wuxuu leeyahay haddii ma magacaabay farducayn marka hore fardu kifaai u ahaa oo nin hadduu kaca inti kale waa ka dhici lahaa imigii markii dambe farducaynuu noqdayoo isaga ayaa dusha laga saaray xudayfo daf uu istaagay sirta nabigeena ala sl sl ninkahay ayuu ahaa munaafiqiinta magacahoodoo dhan isaga ahaan jiray sayd cumar ayaa u imaan jiray wuxuu dhihi jiray ilaahay baan kugu dhaari xudayfow munaafiqiinta nabigeena migu daray calayhi salaatu salaam markaasaa wuxuu le laa wallah laa uzaki bacdak axadan qof adig kaa dambeeya inaan taskiya siiy lagama yaabo laakiin adiga kuguma dir nabigeena sala allahu aleh waslem xudayf ayuu dhahay dhaxantii iyo cabsidii iyo culayskii uma aabayeelin jannadii ayuu doortay kadibna wuxuu dhexgalay ragga reer qurasheed muxuu ahaa ninka abusufyan la aad u caqli badan ayuu ahaa dadaal badan markaasaa wuxuu yidhi war dhegaysto maadaama aan guurayna oo weliba si aanan qabaysan aan u guurayna oon cararayna waxaa laga yaabaa moxamed inaad nagu soo dira raggiisii oo kadibna anagoonan filayn rag badan oo haldoor ah nagalalaaya nin walba ninka ag ha ogaado markaasaa waxaa weeyaan nin walba ninka ag inuu ogaaday noqotay xudayfo waa nin daki ah kii igu dhawaayo inaad su weydiin la rabaan orkeedaheed adig isagaad kala hormaray darb istibaaqiya la yihah moogta markaasuu yahaye reerka xaggaada aan laga soo gelin marka ninkii laftirkiisii ayaa waxaa weeyaan ayuu kula hormaray wuxuu weydiin lahaa moogtahay waa la kashifmi lahaa ama uu kashifi lahaa labada qiso iyo qisooyin aad u badan oo hadda aan ka gaari karin ayaa axsaab ka dhacay waxay daliil u tahay ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiisa markay xaaladda dayqa iyo ciriiri ku jirjiraan ay ku jiraan inuu ilaahay u gargaaro subxana wa tacala haddii ay mukhlisin yihiin oo ilaahay dartii ujeedaan yacni markuu rabbi cabira xaalad waxay ahayd cabirad amaba amaba tilmaam aad yaabaysa ilahay wuxuu leh subxana wa tacaala id jaa-ukum goor yimaadeen cadowgii gaaladii min fowqikum kor ay yimaadeen wa min asfala minkum hoos ay yimaadeen waizaaqat alabsaar wa balaqat alquluub xaraajir indhihii ayaa muxuu aha rogmay oo naftii ay halkan cabsi awgeed soo gaartay watadunnuuna billaahi dunuuna ilaahay ayaad marka malooyin kala duwan aad ka malaysanayseen hunaalika btuliya almu'minuun wazulziluu zilzaalan shadiida halka ayada ah ayaa muminiinta la imtixaamay oo weliba gelgelid aad u daran ayaa la gelgelay marka haswat alaxzaabna waxay dhacday xilligaas waana noo imaan doontaa ma sanadkii shanaaday ahayd mise muxuu ahaa sanadkii afraaday ahayd inuu khilaaf yar ka jira waa noo imaan doona insha allah tabaraka wa tacaala kadibna markii axzaab ay dhacday aswat alaxzaab marka ay dhacday waxaa ku xiga marka cashirkeena bilowgiis oo ah beytka ko iyo ama iyo lixdanaad cafwan uma banaa uma banii quraydati wa fiihima khulfun wa fii daati riqaaci cullima kayfa salaatu اlkhowfi wاlqasru numi waayat اlxijaabi wاtayamumi qila warajmuhu اlyahuudiyayni wamawlid sibطi rida alxusayni wa kana fi lkhamiisi tasmic wathiqi alifku fii gaswi bani اlmustaliqi naadimka wuxuu leeyahay raximah llah raxmata waasica alqaadi ibn abilciz alxanafi uma intaa kadib markii axzaab duulaankeedii u dhacay kadib bani qurayda ay gazwu bani qurayda duulaankii lagu qaaday bani qurayda ayaa dhacay wa fiihimaa duulaanka bani qurayda iyo axzaab khulfun khilaaf ayaa ku sugan oo sanadkii ay labada dhaceen ma sanadkii shanaad u ahaa mise kii afraad u ahaa khilaaf baa ku sugan wa fii daati riqaaci duulaanka daati riqaac loo yaqaano cullima nabiga waxaa la baray sala allahu calayhi waali wasalam keyfa salaatu alkhowfi salaatulkhowfka sida ay tahay ayaa la baray waalqasru salaada in la gaabayana muxuu ahaa iyadna waa la baray numiya arrinkaas kutubta way soo guriyeen taariikhda ah sidaa weeyaan wa aayat اlxijaabi wa nasalat waxaa soo degtay aayat lxijaabi xijaabka aayaddiisa soo degtay iyo watayamumi aayada gebagabada iyo tayamumka ayaa soo degtay qiila waxaa la wa rajmuhu nabiga rajmintiisa calayhi الsalaatu wasalaam alyahuudiyeynina xasala xasila weeyaan ama sanadkaas ayuu dhacay wa kaana rajmuhu alyahuudiyeyn wa mawlid sibti gabadhiisi wiilka ay dhashay dhalashadiisa alridaa ayduridaa raalli ahaashada u saaxiibka ahaa oo saxaabaddii laga raalli noqdo ka mid ahaa alxuseynina isna sanadkaas isaga ah ayuu dhacay weeyaanoo afraad intaas marka abyaaddaas saddexda ah naadimka wuxuu kaga hadla raximala raxmata waasica in markii axzaab laga soo laabtay bani qurayda lagu duulay arrinkaana wuxuu ahaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam markuu bani qurayda markuu muxuu axzaab ka soo laabtay oo gurigiisa u imaaday oo gaalada ilaahay u jibi subxaanahu wa tacaala u qabaystay ayaa jibriil oo boorki dagaalka weli qabo ayaa u yimid markaasaa wuxuu yidhi ma hubkii aad dhigtay annaga weli hubkumaanan dhigin ee istaag kac xaggee bani qurayda ayuu yidhi maxaa yeelay bani qurayda waa niminka u dembeeyey saddexda qolo yahuudda kuwa u dembeeyo ballantii lala galay oo inay ahlu madiine noqdaan oo nabadgelyo lagu wada noolaado oo la wada muxuu ahaa intifaacsada magaaladan oo dhan loo wada jeesta diiday ayuu ka mid ahaa ay ka mid ahaayeen oo weliba ballanta buriyey oo nimankaas dagaalka waday taakula iyo loojistay ahaan u taakulayna ay ahaayeen marka nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu arrinkaa yidhi ayaa saxaabaddu wuxuu amar ku siiyey laa yusalliyanna axadu minkum ilaa fi bani qurayda qof saxaabada ka ah oo rag weliba dagaalama jihaad ku jira ka mid ah ku tukanin meel aanan ka ahayn bani qurayda halkaasoo loo wada baxay marka raggi marka salaadda casir weeyaan moogta salaadda casir ragga qaar salaaddiioo sii qoraxdii oo sii ayay tukadeen oo intay bani quraydo gaarnay tukadeen waxay nabi alla alai sl slam dan kale uu nagalaha ma jirin waxay ahayd in una muxuu aha aan degdegno qaarna ilaa qoraxda ay ka dhacdo ay bani quraydo ka tagaan ma ay tukan casrku casrka saas ugu tagay falam yucanif axada minhum labadii kooxoodba mid ka mid ah nabigeena calayhi salatu salaam muusan cambaaraynin ama muusan canaanaynin sala allahu calayhi waali slm ijtihaadka culimada meelaha ijtihaadka ay ka soo qaataan ay ka mid tahay waaya qodobkaas marka waa qodobka ah bani qurayda iyo duulaanka lagu qaaday halkaas ayaa marka muxuu ahay la go'doomiyey waa isdhiibeen nabigeen wuxuu amar ku bixiyey inta dagaalyahanka in la laayo xoolahoodiina muxuu ahay la haniimaysto iyagana waxaa weeyaan dumarkoodii carruurtoodiina sabyi iyo qafaal laga dhigto maxaa yeelay kuwa hore ixsaanka loo sameeye waxba kuma ay gelin waxayna wada qorsheeyeen in magaalada madiina iyo islaamka ka jira iyo nuurkaas in la baabi'iyo qorshaha ragga dejiyey oo shaxdaas dheelay ayay muxuu ahay madax u ahayeen qayb weyn ka ahaayeen sidaa weyaan marka abaalkooda iyo iyo meesha ay mudan yihiin taa iyada weeyaan marka bani qurayda duulaankaa saasuu ahaa sanadkii marka bani qurayda iyo axzaab ay u dhacay ama labada duulaan ay dhaceen ma sanadka shanaad u ahaa miski afraad u ahaa naadimka wuxuu maray kii afraad inuu ahaa qodobka labaad oo waxaa weeyaan saddexda bayd ay ka hadleen waxaa weeyaan salaatulkhawf in la jideeyey duulaankii daatiriqaac daatiriqac waxaa loo duulay dhanka najdi dhanka bariga ayaa loo duulay duulaankaas marka la aaday oo nimanka reer katafaan oo dhibaato ku hay magaalada madiino nabigeenna u aaday calayhi salaatu wasalaam ayaa abi muusa alashcariya ka hadlay wuxuu leeyahay markaan meesha aadnay hal neefoo geel ah ama hal faras ah ayaan lix qof tooka tooka u kori jirnay yani qofkaana kori taqriiban hal kilomitr laba kilomitr kadibna mid kale mxu ku bedeli mxu bedelkiisa geli wahaa kada halkaasa ka dhexeeya arinkaas markay saa xaalad ahayd lugihii lugaynta lugaynay iyo kabala iyo muxuuha qoraxdii iyo dhibaatadii dhammaantood lugihii ayaa biyaa ka wada galay saxaabadii wuxuu leeyahy aniga ciddiyihii dhan dhana iga wada dhaay see lagu soconay marka markaasaa karma iyo muxuu aha calala intaan qaadanno maryaha qaybo ka mid a ah, ayaan lugaha ku duduubi jirnay markaas duulaanka waxaa loo bixiyay khaswata daat ariqaac nabigeena calayhi salaatu wasalaam halkaas ayuu aaday walam yalqa kaydan dagaal lama dhicinoo nimankii way kala carareen ilahay baa jibi wa tacaala xilligaas marka iyada ah ayaa nabigeenna waxaa la baray calayhi salaatu wasalaam salaat اlkhawf sida loo dukanaa marka suwarteeda way badan yihiin laakiin suuradaha ugu caamsan waa saddex suuradood suurada koobaad haddii waxaa weeyaan haba yaraatee ciidanka lisdhex galo oo lisjafi oo liswado marka ayadaa waxaa weeyaan see loo dukanaa farijaalan aw rukbaanan ya dhinac walba yani waa laisdhex galay salaadiina waa la gaaray xilligeedii wayna tegi jamacan lama samayn karo oo salaad la jamcin karo maaha xilliga ayada waxaa weeyaan waa un la ishaaraya dhan muxuu aha dhan alla dhanka loo jeedo waa loo dukani sujuud iyo baabkeeda waa dee waa allahuma mustacaan suuradaha labada oo kale waxaa weeyaan cadowga hadduu dhanka qiblada xigo habbaa loo tukadaa hadduu eh, qiblada qiblo gaf jirana sibaa loo tukadaa saddexdaas suuradood ayaa aad uga caamsan marka xilliga ayada qadaatriqaac ayaa nabigeenna waxaa la baray calayhi salaatu wasalaam sida salaatulkhowfka loo tukada khilaafna waa ku jira laftirkeeda oo ma ayaday ahayd misa way ka horreysay mise way ka dambeysay khilaaf baa ku jira laftirkeeda waay qodobka kale waxaa weeyaan duulaanka isaga ah amaba sanadka isagoo afraad cafwan ayaa waxaa la soo dejiyey aayatulxijaab zaynab bintu jaxsh markuu nabigan aroos ku ahay sala allahu alay waslem ayaa aayatulxijaabka la soo dejiyey sidoo kale tayamumkana waa la soo dejiyey tayamumka bnmusaliqu ka dambeeyey mise waxaa weeyaan daatirqacu ka dambeeyey waa iyadna masale khilaafi ah laakiin dhib ma lahan tayamumka waxaa weeyaan haddii biyo la waayo ama biyihii la isticmaali waayo amaba xayawaan muxtaram ah oo u dhimana biyaha iyaga uu baahan yahay asbaabta tayamumka keenta waa taqaanaan kutubta fiqiga ah ayaad u doonanaysaan waa taqaanaan marka iyadna waa la soo dejiyey weliba waxay ka dambaysay arrinta ayada ah nabigeenna calayhi salaatu salaam oo jihaad ku sugan oo safar ah ayaa ummuna caaisha waxaa ka lumay kuul ayaa ka luntay ama silsilad saa u taqaanaan kuusha markay ka luntay raadinteedii ayaa marka lagu daahay meeshiiaa marka la joogayo biyina ma lahayn salaad yaa la gaaray kadibna ilaahay wuxuu soo dejiyey subxaana wa tacaala aayat atayamum barakay ahayd saxaabadii waxay leeyihiin ree aali abuubakarow barakooyinkiinna midtan bas barakooyinkiina badan waxaa ka mid ah inaad ilaahay sabab muxuu aha ka dhigay dhumitaankaas kuushaas ay e, dhuntay oo muna caysho ka dhuntay ayaad tayim lasoo dejiyo e, sidoo kale laba nino yahuudah ama nin yahuudah iyo naag yahuuyad yahuudiyada ayaa zinaysteen markay zinaysteen nabigeena wuu rajmi calayhi salaatu wasalaam arrinkan wuxuu ahaa sidaa saxiixa ku sugan nabigeena calayhi salatu wasalaam labadaa muxuua yahuudda ah, ayaa arrinkooda loo soo bandhigay markii loo soo bandhigay ayaga laftirkoodaa keeneen waxay yidhahdeen labadaana zinaystay ee nabi allowse yeel markaasaa wuxuu yidhi towraad maxaa ku yeele towraad waxaa ku yeelaa yidhahdeen labadooda waxaan samaynaynaa wejigooda ayaan khad marinaynaa madow kow waxaan saaraynaa gaadiid ama neef eh, dameer wax baan saaraynaa labadooda wejina waxaa weeyaan waan kala jeedinaynaa oo dhabarkaan isu saaraynaa kadibna ummaddii ayaan ku fadaaxaynayna oo magaaladan saa u saas ayaa ku sugan markaasaa waxaa weeyaan wuxuu dhahay nabigeenna fatuu bitawraatifatuu bitawraati in kuntum saadiqiin tawraadkeen haddi ad run sheegaysaan tawraad ayaa la keenay kadibna wiil wiilashooda ka ah ayaa akhri layidhi wuu markii aayadda rajmiga la maraayey ayuu gacansaa u saaray marka cabdullahi bin salaam oo yahuudi ahaa xabri ahaa mufti ahaa kuwa ilaahay ajirkooda laba jeer uu siina muxuuah ka mid ah wuxuu yidhi gacantaa ka qaado haddii gacantuu ka qaado waxaa ku yeela rajmiga ayaa ku yeela haddii ay zinaystaan laba muxsan in la rajmiyo kadibna nabigan wuu rajmi calayhi salaatu salaam anas bin maalika wuxuu leeyay markii la rajminaye ayaa waxaan la yaabuu yidhi dhagaxi ayadii ayuu dhagax iskaga dhigayaa oo waxaa weeyaan dhagaxi ayada socday isagaa isu dhigi sidaa weeyaan marka xilligaana sanadka afaraad inay ahayd ayaa ayadna la sheegaa weyaan qodobka kale oo ku jira waxaa weeyaan sibt ahay ahay qodobka kale waa mawlid sibti arida alxusein sanadkii u dhashay wiilkii gabadha nabigeenna ay dhashay faatima azahra albatuul sayidat nisaai ahljanna ay dhashay wiilka asaga xilliguu dhashayna sanadka afraad ayuu ahaa weeyaan waaya uma kadib bani haza wuxuu nabiga ku bani qurayda reer bani qurayda ayuu wa fiihimaa bani qurayda iyo axzaab khulfun sanadka ay dhaceen ayaa ku sugan weeyaan wa fii daati riqaaci duulaanka daati riqaac culima nabigu waxaa la baray calayhi salaatu wasalaam kayfa salaatu lkhowfi salaatkhowf say ahaanaysa alla baray walqasru salaad gaabinteedana numiya arrinkaa waa lasoo naqliyey in la baray nabigeena sal slem wa aayat rajmi wanazalat waxaa soo degtay aayat lxijaabi aayat lxijaab ayaa soo degtay iyo watayamum aayat tayamum gebagabaysiga aayadda sheegaysa waxaa weeyaan ayaa soo degtay weeyaan haahay falam tajiduu maaan fatayamamuu saciida ayiba famsaxuu biwujuhikum qiila waxaa la yidhi warajmuhu nabiga rajmintiisa oo dhagax uu ku dilay alyahuudiyeynina xasala ama saara ama kaana fi asana araabica weyan sanadka afraad ayay ahayd wa mawlidu asibti gabadha nabigeena wiilka ay dhashay dhalashadiisa alrida eydurida raalli ahashada u saaxiibka ah oo ilahay uu ka raalli noqday ilan saxaabadii laga raalli noqday ayuu kamid mid ahaaye alxusein isna waxay ahayd sanadkii afraad ee hijrada nabigeena sala alayhi wa waaalihi وسلم وكان في الkhاamiسaةi اسmع wثiqi alfku fii غaزوi bني المsطلqi وakaana waxaa ahaaday ee xasala weeyaane waa kaanada taamad ahayde fi اlkhaamisati sanadkii shanaad alifku been abuuradkii lagu been abuurtay umana caaisha fii khaswi bani musطaliq ree bani musطaliq dullaankoodii dhexdiina ee looga been abuurtay ismac warkaad dhegayso oo waiq ku kalsoonow sidaa weeyaan meeshan amaba beydkan naadimka wuxuu ku caddaynaya xaadie la yaqaano xanuun badan oo taariikhda islaamka inta nabigeenna dhib oo soo maray alayhi salaatu salaam kii ugu dhibka badnaa ahaa arinka wuxuu ahaa cirdiga iyo sharafta nabigeenna ayaa weer lagu qaaday yaa ku qaadi munaafiqiinta ayaa ku qaadi dhan walba way muxuu ahay ku cajiseen ama way awoodi waa inay wax kaga qaadaan way kobeen abuurteen si walba yeeleen inay dilaan isku dayeen yahuud ay ukaashadeen ciidamo banaanka iyo hawa mxuu ahaa hugan ayay usoo kaxaysteen axzaab wahaakada si kasta waxba way ka qaada waayeen markii dambe waxay idhahdeen aan sumcadilno sumcadilka waxay noqotay duulaanki waxaa la aaday banilmustaliq nimin reer banilmustaliq la yidhaahdo oo meesha duulaankooda uu ka dhacayna muraysicna waa la yidhahdaa oo meesha biyaha laga cabaay ee muraysic la yidhahdaa duulaanka marka la aaday ayaa waxaa dhacday kuul umuna caaisho ay lahayd ayaa luntay markii ay luntay astafurlah mikaas maaha waxay ahayd xaaja ay u baxday danay u baxday markay dan u baxday masquuli waxbay aaday kadibna waxaa ka lumay kuushiyaa ka luntay markay kuushi ka luntay oy meeshii imaaday ayay weyday kuushi way u noqotay marka kadibna hawdaj shay la yidhaahdo oo dumarka la saari jiray oo waxaa weeyaan eh, astur ah oo iska dhex saaxaniyo awrta dusheeda la saari jir waa gurada caadigeeda oo ilmaha la saari jiro o kale gura yaroo kale wa eh, gura noocaas oo samaysan ayaa meesha taallay tii ayaa marka raggii qaadaya yimaadeen xilliga ayadahan dee iska qof cata ahaydoo ma ay buuranin alaabteediina meesha ku jirtay culayska ma ay dareemin haf unbay siiyeen waxay saaran tegi khalaas safartii waaba tagtay kuushii ay la soo muxuu ahaaye soo baaday goobtay kadibna kuushii ay soo heshay meeshii ay imaaday meesha ay imaadaba cid joogtaba lama arka keligeed weeyaan kadibna qof aad u caqli badanaay ahayday umuna caaisha radia allahu ta ardaha waxay tihi in la wayn doona oo loo soo laaban doona ay ogeyday kadibna dee waa lumaysa haddii la joogaa maxay samayni halkii laftirkeedii iska fariisatay kadibna waa iska saaxatay hurda ayaa muxuu marka qaac ka siisay waa iska saaxatay waxaan kusoo kacay leeda nin saxaabada ka mid ah oo oh, ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun lah wa kaana yacrifunii qabla xijaab intaan xijaabka la soo dejinin ka hore ayuu yaqaanay wuu gartay marka ilama hadlin ay tiri ilaah baan ku dhaartay ritiga ayuu soo tujiyey kadibna wuxuu yidhi fuul ritiga ayaan fuulay xilli marka qoraxda aad ay u kululaatay saxaabada nabigeena calayi sl slam oo ma degan ayaa marka meeshii la geeyey umuna caaisha warba maba jirin ilan qolyahan hoos bay wax kunadaayeenoo waxbay hoos ka diyaarinayeen markii magaalada madiina la tagay leed umuna caaisha waan xanuunsaday muddo dheer ayaan jiifay kadibna intii aan xanuunsanaa waxaan ka shakiyaa nabigeena naxariista aan ku ogaan jiray calayhi salaatu wasalaam maba ka helaayaba wuu soo geli markaasuu le sayta gabadhi kadibna iska tegi kadibna waxay leedahay aniga iyo uma mustax gabar la yihahda mistax ayaa ifbax samaynay oo banaanka masquulaha guryaha agtooda kuma oli jirin banaanka la aadi jiray habeen habeennim ah, habeenada ka mid a ah ayaan baxnay markaasay turuntarootay markaasaa waxay tidhi mustax wuu halaagsamay mistax markaasaan yidhi say waxu jiraan ninkaas muxuu ah, saxaabiga oo qiimaha badan maxaad saa u leedahay markaasaa waxay tidhi ma ogid miyaa wax lagu sheekaystay warkii ee marka ay ku qobtay u sheegtay markaasaa waxay tihi xanuunkii haaye mid kale iisoo iisii kordhay fasdadtu maradan calaa maradi xanuunkii xanuun baa igu sii darsamay xaalad adag markaas waxaa weeye nabiga markuu soo galaan ku dhahay nabi allow waxaan rabaa inaad ii idintoon aabbihi hooyo aado hooyo aab u tagay warkii ayaan hooyada aan weydiiyey markaasay warkii i xaqiijisay xaalad adag ayaa dhacday kadibna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam maadaama ay arrinta iswada qaadatay oo meel walba ay martay saxaabadii u yeeray inuu la tashta ka warrama xitaa wuxuu waraystay dumarkii nabigeen uu la qabay calayhi salaat salaam oo weliba mxuu ahaa daraad kuwa la yidhahdo oo kala hinaaso aad ayaga mxuu ahaa aada iskugu shido ayuu weydiiyey marka waxaa yidhah nabi allow gabar yar oo waxaa weyaan cajiinta ay qastay aanan meel ku hubsan karin iska yar oo intay ka hurada kadibna ay bawjoogta mxu xaraha waxyaabahaas ay iska cunaan ceeb intaas aan ahayn ku ogsoonna haba yaraatay umuna caaisha ma jirto walaashaan caaisha ma jirto raggii la waray la waraysto waxaa ka mid sayid cali sayid cali marka wuxuu dhahay hadal markii dambe xataa weligeed aan ka bixin umuna caaisha waay nabi allow hadiiba warka la sheegay dumar waa badan yihiin muxuu ahaa ayada ka soo haree saas hadal noocaas uu yar ag maray umuna caaisha arrinka asaga weligeed kama bixin weligeed kama bixin radia allahu tacala ardaaha ilaa xataa waqcat aljamal iyo muxuu ahaa waxyaabaha eh, ay ragga qaar leeyihiin muxuu ahaa inay dhanka kala safata cuqdadii ayad ahayd amaba arrinka asaga culayskeedii inay tahay suuragal wallahu aclam alcumuum hadda aadayna usii galna saxabada dhexdood wixi dhacay mu ah ma ahan kadibna arinka asaga ahaa muddo marka la joogay oo muxuu ahaa xaaladii ay kusii cuslaatay umana caaisha nabigeenana calayhi salaat slaam uu iska aamusay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu soo dejiyey berinimadeeda ina aladiina jaauu bilifki cusbatu minkum laa taxsabuuh shara lakum bal huwa khayru lakum likuli mri'in minhum ma ktasaba min اlithm waladii tawalaa kibrahu minhum lahu cadaabu cadiim lowlaa in samictumuuhu qultum ma yakunu lana an natakalama bihada subxaanaka hada buhtaanu cadiim yacidkum اllah an tacuuduu limilihi abada in kuntum muminiin waakada aayaadkaas ilahay kusaiy subxaana wa tacaala oo lagu beryeelay qofkii marka umuna caaisha tuhmo qalbi iyo mid carab ku tuhma bacda maa nasa allahu caza wajal ilahay markuu cadday kadib oo suuraddaa saa looga caddeeyey culimmada waxay le ijmaacan waa gaal waa kaafir islaamnimadoo ka baxay maxaa yeelay qofkaas wuxuu diiday mucaanid liqur'an اlkariim yaasaa marka oon diin lahayn ma taqaanaan shiicada ilaa maantadaan la jooga ayaa waxay aaminsan yihiin oy ku dhawaaqayaan oynan qarsanaynin umuna caaisha inay xumaan ku dhacday waxaashaaha wakallaha ilaahay baa ka baryeelay min fowqi sabi samaawaat marka wa kaana waxaa ahaatay marka fi lkhaamisati sanadka shanaad alifku been abuurkii umuna caaisho lagu been abuurtay fii ghaswi bani lmustaliq duulaanka banilmustaliq gudihiisa inti lagu sugnaa ayuuna arrinkaa dhacay ismac arrinkaa uga wathiq warkaas inuu jiraan ku kalsoonaaw oo waxaa weeyaan beentaas ay dhacday ilaahayna uu baryeelay subxana wa tacala umuna caaisha wa dawmat اljandali qablu waxasal caqdu bnati اlxaariثi bacdu watasal oo waqaca waxaa dhacay muxuu ahaa awu waghaswu dawmat aljandal dawmat aljandal duulaanka loo yaqaano ayaa waxaa weeyaan waqaca dhacay qablu wa dawmat اljandali duulaanka dawmat aljandal loo yaqaano qablu horaan waxa weeyaan ayaa dhacay weeyaan dowladjandal gobollada sacuudiga gobol la yaqaano oo jawf la yidhahdo oo magaa muxuu ahaa eh, gobol jawf la yidhahdo ama magaalo jawf la yidhahdo mandiqo ayaa ku taalla magaalada la yaqaano waa haddaba dowmaterjandal ayaa la yihahdo waa magaalo ama tuulo la yaqaano oo haddaba jirto duulaan ka dhacay weeyaan oo muxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu dhankaas aaday kadibna culaysna ilaahay subxana wa tacala uusan saarin ama dhibaato ay ka dhicin hahay marka sanadkaasna dawmatuljandal ayaa dhac weeyaan wa xasala waxaa xasilay caqdu bnati اlxaariثi ina xaari ama gabadhi xaari guurku nabigeena guursaday bacdu intaa kadib ayaa dhacay watasala nabigeena wuu la aqalqalay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa weeyaan nabigeena calayhi salaatu slam wuxuu guursaday duulaanka mxuuaha sanadka isaga ah oo shanaad jawariya bint alxaari radia allahu tacala canhu ardaaha dadka laga soo qafaash waxay ka ahayd reer bani lmustaliq oo duulaanka muxuuha looga soo qabsaday kadibna nabigeena calayhi salaatu slam wuu xoreeyey wuuna guursaday nin sayid ahoo madax u ahaa ayaa gabadha dhalay nabigeena wuuna ka karaamay calayhi salaatu wasalaam sidoo kale duulaankaas yowmatljandelna wuu dhacay intaas weyaan welibaa nabigan wuu la aqalqaaliy calayhi salaatu salaam inaan warka aad u badinno ma rabno oo waxaan rabnaa inaan insha allah tabaraka watacala socodsiinno intii aan gaari karno si sidii shalay inooga dhicin wa dawmatljandali duulaanka dawmatljandalna qablu baynlmustaliq ayuu ka horeeyey wa xasala waxaa xasilay oo dhacay caqdu ibnati alxaarifi juwayriya bint alxaari caqdigeeda iyo nikaaxeedana wuu xasilay bacdu baynlmustaliq kadib ayuu dhacay watasal nabigeenana reerkiisa uu la oo uu la aqalgalay oo waqaca wa caqdu rayxaanata fii dilkhaamisa wa caqdu rayxaanata gabadha rayxaano la yidhaahda fii dilkhaamisa ay fi sana alkhaamisa ayuu dhacay weeyaan uma kadibna hazu banu lyaan banu lyaan ee hazu bani lyaan reer bani lyaan duulaankoodii ayaa bad saadisa dhacay bada saadisa sanadka lixaad bilowgiisa caqdu rayxaana rayxaana binti zayd reer bani qurayda gabdhihii laga soo qabsaday ayay ka mid ahayd culimmadu waxay isku hayeen marka ma suriyay ahaydoo addoon uu nabiga le ahayd oo saas ugu galmooday calayhi salaatu wasalaam mise wuu guursaday sida raajixa ay u badan yihin culimmadana waxaa weeyaan inay suriye ahayd oo aynan muxuu ahaa xaas caadi ahayn ayay u badan yihiin weeyaan taas waa war cad tan labaadna niminka bani lixyaan waa nimankii saxaabada inta loo diray toban saxaabi ah oo diinta bartay intay dalbadeen loo diray kadibna ku ballan fureen tobankiiba sideedna dileen labana quraysh u gacangeliyeenoo lacag kaga iibsadeen labada waxay ahayeen raggii maalinta beder reer quraysheed ragooda madaxda hallaayey ayay ahaayeen khubayb iyo nin kale u gacangeliyey kadibna nabigeena calayhi salat slam waa ti uu habaari jiray calayhi salaatu wasalaam ayaga iyo raggi kale oo casaya iyo ragga la midka aha marka ragga ayaga ah amaba gruubka iyaga ah ayaa nabigan wuxuu aaray inuu usoo aargudo kadibna buuro iyo meelo fogfog ay ku carareenoo adiga muddo ayuu nabigan meesha jooga kadibna uu soo laabtay sanadka lixaad ay arrinka u dhacay weeyaan marka rayxaano sanadka shanaad ayuu ahaa guurkeedii amaba nabigeenna calayi sala sl inuu sirriyo ka dhigto sidoo kale belilixyaanna sanadka lixaad bilowgiisii ayaa waxaa weeyaan ayuu dhacay dullaankoodii wa caqdu rayxaanata ay waxasala waxaa xasilay caqdu rayxaanata rayxaano caqdigeedii fii dilkhaamisa sanadkaa shanaad ayuu xasilay weeyaan uma kadibna banuu lixyaana reer banuu lixyaan duulaankoodii ayaa dhacay bada saadisa sanadka lixaad bilowgiisa weeyaan wabacdahu wabacdahu istisqaa'uhu waduqarad wasuda can cumratihi lamaa qasad wabacdahu bacda gaswi bani lixyaan bani lixyaan duulaankooda kadibna istisqaa'uhu ay xasala waxaa xasilay istisqaa'uhu nabiga inuu roobdoon sameeyey iyo waduuqarad iyo duulaankii duuqarad wasuda nabiga waxaa laga reebay oo loo diiday can cumratii cumradiisa lamaa gorti qasada uu inuu cumrays u qastayo beytka lagu qastay beytkan kow iyo toddobaatanaad wuxuu kaga hadlaya raximalo raxmatan waasica saddex arrimood arrinka koobaad abaar ayaa dhacday sanadka lixaad aad u culus saxaabada nabiga nabigeena u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay ka dalbadeen in ilaahay uu weydiiyo roob kadibna nabigeena calayhi salaam roobdoon ayuu sameeyey ilaa magaalada madiina ay wada roobaysto oo barwaaqo ay dhacda isla daqiiqada gudahood tan labaadna duqarad wuxuu ahaa niminkii reer najdi ayaa waxay weerar ku soo qaadeen magaalada madiina gaar ahaan waxay soo wareereen halihii irmaanka ahaa uu nabigeen u lahaa calayhi salaatu wasalaam oo caanaha laha lista aha kadibna nin ree khifaar ah oo joogay oo la jirayna way dileen halihina way qaadeen salama ibn akwac radia allahu ta ardah ugu horrey ragga baxay oo ka daba tagay kadibna waa keligii orodna loogama baxsado toogna loogama baxsado markaasaa wax alla wixii ay wadeenoo xoolo ahaa dhammaan wuu ka wada muxuu aha reebay sidoo kale ayaga laftirkoodii muxuu ahaa haniimo badan ayuu ka daadiyey kadibna saxaabada nabigeena oo nabigeena la socda alayh slat ayaa muxuua ka daba tageen maa meel muxuu ahaa dow ah ama helo ah oo biyaha laga caba oo dqirad la yidhahdo ayuu nabigan ugu daba tagay calayhi salaatu wasalaam halkii ayaa marka hal weyn oo geli laga soo riday gaalada oy qaadeen ah, muxuaha saxaabadii loogu muxuuaha gowracay kadibna xilligaasna waxaa dhacay duulaankaas amaba bixitaankaas duqarad ayaa dhacay sidoo kale sanadka lixaad waxaa dhacay nabigeena calayhi salaatu slaam inuu cumro aaday markuu gaaray meel la yidhahdo alxudaybiya xudaybiya waxay ku taalaa magaalada maka iyo magaalada jidda ayay u dhexaysaa magaalada maka ayaa weliba xaggeeda xigtaa magaalada maka iyo magaalada muxuu ahaa jidda dhexdooday xigtaa oo ay ku taallaa oo magaalada maka ayay xigtaa xaramka maka xaramka afar jiha weeyaan jihada qorax udhac qorax ka soo bax ama bariga wuxuu ku egyahay musdelifa dhammaadkeed dhanka koonfurtana wuxuu ku egyahay badxaa quraysh meesha loo yaqaano oo weliba magaalada xataa wax yar way ka yara baxaysaa oo gudaha magaalada ayuu ku jira lakin waa gebagabada magaalada muxuu ah maka markii dhanka waqooyiga iyo madiina xaggeed la soo aadana masjid caaisha ama tanciim meesha hadda laga xirto oo qofkii cumro xirana oo magaalada maka joogo uu ka soo xirto ayuu ka egyahay laakiin xaramka wuxuu aad u dheer yahay dhanka galbeedka oo dhanka jidde marka loo baxay uu dheer yahay ilaa labaatan kilomitr ayaa la soconaya ama ka badan ama ku dhow ayaa la soconayaa oo oo xaramka lagu jiri halkaas iyada waa meesha ay ka dhacday cumradaas xudaybiya nabigeen uu soo aaday xudaybiye looga diiday oo halkaas meesha ay ka dhacd halkaa weyaan maanta waxaa ku yeela meesha ayada laba jid wa jidka caadigo hadda sariica ah oo degdega ah waxaa ku yeela meel bar control oo la yihahdo ashumaysi oo baabuurta ka imaada magaalada jidda iyo magaalada maka meesha controolka ah lagu kala muxuu ahaa ilaaliyo weyaano amaba controolka magaalada maka laga maamulowa shumaysiga markaad ka soo dhaqaaqda intaadan shan boqoloo mitir aadan soo gaarin xaramkaad soo gelaysaa uduudka xuduud alxaram maay inay halkaa tahay maxaa lagu gartay marka ama jidka ha noqdo ama jidka kale inta ku beegan ha noqoto ishkaal ma lahan inay meeshata waxaa lagu gartay nabigeena sala allahu calahi isagoo halkaa jooga markii gaalada halka ay ku celiyeen wuxuu samayn jiray intuu deegaankiisa ka soo baxa ayuu halkaas imaan jiray uu ku tukan jiray salaawaadka si ajarkii boqolkii kun aad nabigeen u hela sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka halkaas ayaa waxaa weeyaan nabigeenna lagu sharay oo lagu celiyey cumradii looga diiday hadal dheer ayuu ahaa baycat ridwan noo imaan doonta ayaa ka dhacday cumaan in la dilay ayaa muxuu aha la oo been ahayd ballan iyo waxaa weeyaan heshiis aad u adag oo aad runtii markii dhan laga eego xanuun badan ayuu nabigeenna ogolaaday sala allahu calayhi waali wasalam ilaa cumar iyo saxaabadii raggooda khiirada badnay ay yidhahdaan falima nucti daniya fii diinina wax liidan maxaan u qaadanayna wax aha dulli ah aan dhabar ku saaranaynaa oon gaalada ugu tanaasuleyna waxyaabaha lagu ballamay waxaa kamid mid aha muxuu aha oo gaalada iyo muslimiinta ay ku ballameen qof kasta oo muslim ah oo waxaa weeyaan gaalada ka soo cararo oo muslimiinta muxuuaha usoo carara in gaalada loo celiyo qof kasto gaal noqda qof kasta oo muslimiinta ka taga oo gaalada o galan aan loo soo celin waxyaaba adag ay ahayn wixii ayaga ahaa nabigeena qalinku ku duga calayhi salaatu wasalaam xitaa waxyaaba la tiri waxaa ka mid ahay muxamed min muxamedin rasuulilah haadaa maa salaha calayhi muxamedun rasuululah waxay dhaheen maba haddaa rasuul ilahay aad kulama dagaaleen tirtir nabigeenna wuu tirtiray sala allah alay slam ma garateen rasuulnimadii iyo nabinimadii kulli haadaa maa salaha bihi muxamed bn cabdillaah fulan fulan saas sidii alla qoray bismi illaahi araxmaan iraxiim tiray yidhahdeen bisimka allahuma qor hawl adag ay ahayd oo culays badan oo runtii qisadeeda ay dheer tahay marka nabigeena sal alla l slm cumradaas ayaa loo diiday markuu u jeeday magaaladii maka halkaas ayaa lagu celi weeyaan wa bacdahu duulaankaas bani lixyaan lagu qaaday kadibna istisqaahu nabiga roobdoonkiisa ayaa dhacay ama a ahaaday iwaduqarad iyo duulaankii duuqarad wasuda nabiga waxaa loo diiday oo laga reebay oo laga celiyey can cumrati cumradiisa lamaa goortii qasada inuu cumraysto uu qastay nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam wa baycatu ridwaan baycada baycatu ridwaan loo yaqaanana way dhacday sanadka isaga lixaad awal hahay wa baycatu ridwaani baycatu ridwaan awal way ka horeysayoo waxay ka horeysay sulxulxudaybiya ay ka horeysay usoo qadara wa bana wuxuu aroostay fiiha sanadka isaga ah oo waxaa weeyaan lixaad birayxaanata rayxaanadii hore aan usoo sheegnay ayuu muxuu ahaa nabigeenna uu aroostaye haadaa arrinkaa buyina waa la cadeey weyaan arrinka isaga waa la cadeeyey waay baycat ridwaanka waan waxay ahayd sayid cumaan ayaa waxaa loo diray maka oo waxaa la yidhi waxaad yeelaysaa nimankan la soo gal wadaxaajood la soo gal kadibna markii meeshu uu tagay ayaa waxaa la faafiyey in sayid cumaan la dilay markii la faafiyey geed hoostiis ayuu nabigeenna joogay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii wuxuu kula ballamay cala almowt in loo aarguda cumaan oo hal qofna aad naga soo hor aanna dagaalanno ilaa dhammaanteen aan ka wada dhimanno lidaalika rabbigan wuxuu yidhi isagoo ragga ayaga billad sharaf siini oo ammaani ilaa qiyaami saacana ummadda la wargelini laqad radya allaahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta اshajara facalima ma fii quluubihim faanzla asakiinata calayhim saas mayn ayadda wa ahaaban fatxan qariiban marka waxaa weye ragga ayaga ilaahay baa ka raali noqday kun iyo afarta boqol oo waxaa weeyaan ama kun iyo lixda boqol ama kun iyo shanta boqol calaa khilaafin fi lcadad dhammaantood waa ahlu janno dhammaantood ilaahay baa wada jannayna kulligood ahlu janno weeyaan marka baycat ridwaan ayaa marka dhacday waxayna ka horreysay sulxigii la galay ayadaa ka horreysay awal ay awal qabla suli weyaan rayxaanadii hadda aan ka soo sheekaynayna oo masuriya mise waxaa weyaan mise waxaa weeyaan waa waa zawjana iyadna nabigeenna wuu u galmooday amaba wuu u hoyday sala allahu alayh wala slm arrinkan waa la cadeeyey wa baycat ridwaan baycat ridwaanna awal ay qabl alxudaybiya ayay dhacday wa banaa wuxuu aroostay fiiha sanadka lixaad gudaheeda birayxaanata rayxaana haada arrinkaa bunyana waa la cadee weyaan waaya wafurida alxaju bikhulfin fasmacah wa kaana fatxu khaybarin fi saabica wa furida waxaa la farad yeelay alxaju xajka ayaa la farad yeelay bikhulfin khilaaf iyada uu ku jira ma sanadkaasaa la farad yeelay mise waa maya ee fasmaca warkaa dhegayso wa kaana wuxuu ahaaday fatxu khaybara sanad khaybar furashadeedana fi saabica sanadka toddobaad ayuu ahaaday weeyaan laba arrimood kaga hadlaya musanifka amaba naadimka raximah llah raxmatan waasica wuxuu leeyahay sanadka lixaad ayaa la farad yeelay sanadkii lixaad la farad yeelay xajka khilaafna waa ku jira sida raajixa waa sanad sagaalaad in la farad yeelay sidaa weeyaan sanad sideedaadna waa la sheegaa tobanaadna waa la sheegaa laakiin sagaalaadka ayaa mashhuura tan labaadna khaybarna sanad toddobaad in la furtay ayaa waxaa weeyaan ayuu ahaaday saasuu leeyahay wa furida waxaa la farad yeelay khaybar waa taqaanaanoo qisideeda waa dheer tahay waa meesha nabigeena calayhi salaat salaam oo duulaan ku qaaday dhibaatooyin ay geysteen awgeed iyo waxa wey ballaankabaxyo badan iyo eh, dabandaabyo badan oy samaynaayeen xataa duulaanada magaalada marka lagusoo madiine lagu soo qaadayey meelaha laga soo abaabulaya waxaa ka mid aha khaybar oo nimankii muxuu aha madiine ka baxay ay qoraabadoodii halkaa ugu tageen abaabullada meelaha laga wadayo muxuu aha magaalada madiine laga dumiye laga shaqaynay ayay ka mid ahayd marka nabigeenna duulaan buu ku qaaday sal ll ly slm iyagoon waxba war haynin ood ilaahay ka dhagatiri ka nitray ka nitray xaaladda iyo socodka nabigeenna ayuu nabigeena maxamed ka dullaacay ayagoo muxuu ahaa subaxdii soo kallahayoo beerahoodii iyo badeeladii iyo yambooyinkii iyo faasaskii ay wax ku muxuu ahaa eh, beeran lahaayeen wataan ayuu nabigeena maxamed ka dullaacay dhab kharibat khaybar waa tuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa tii muxuu ahaa muddo la go'doomiyey kadibna markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala sayid cali radia allahu taala ardah uu yidhi la abaxana hadan rajula yuxib llah rasuula wayuxibhu llah yaftaxu llahu calaa yaday nin ilaahay uu jecel yahy subxaana watacaala rasuulkiisana uu jecel yahay isagana jecel ayaa berri aan u dhiibaa calanka ilaahayna gacantiisu ku furaya magaalada khaybar markaas habeenkii nin walba yaa loo dhiibi doonaa yaa loo dhiibi doonaa yaa loo dhiibi doonaa cumar wuxuu yidhi weligey inaan madax noqdo habeenkaa ka hor maan jeclaanin weliba madaxaan kor u taagay intaa wuxuu raadinayaa jacaylkaas ilahay inuu helo subxana wa taala jacayl rasuulkii sala allahu alayh waali wasalam kadibna subaxdii aw cali u yidhi cali waa indhabu ku dhacayo indhaha uu ka xanuunsanaya haloo yeru yidhi waa la keenay markaasuu nabigeen uu ku tufay dhag indhihi waa furmay caadiay noqdeen markaasa wuxuu yidhi soco ilaa aad muxuu ahayd raggaas aad ka degta meesha calaa saaxatihim kadibna waxaad ugu yeertaa tawxiidka shahaadada ugu yeer markaasaa wuxuu yidhi lan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam inaad ilaa hal kugu soo hanuuniyo adiga ayaa kaaga khayr badan geela kiisa cascasoo tirada badan wahaakada saasaa ilahay khayra ku furay subxaana wa tacaala waaya wa furida alxaju xajka ayaa la farad yeelay bikhulfin khilaaf iyada uu ku jira ee fasmachu arrinkaa oga wa kaana wuxuu ahday khaybara fi saabica sana toddobaad ayuu ahaaday u dhacay weeyaan wa xadru laxmi alxumri alahliya fiiha wa mutcata nisa radiya waxadru laxmi alxumuri dameeraha hilibkooda xaaraanyeelkiisa alahliyati ayaa fiiha fi sanati saabica dhaca weyaan amaba iri khaybar khaybar markii ay dhammaatay gudaheeda muxuu ahaa raadkeeda ayaa dhacay weyaan wa mutcati nisa wa xadru mutcati nisa dumarka in lagu raaxaysto la xaaraan yeela alradiya mutcadi xumayd labada masale waxaa weyaan mid dameeraha caadiga aho guryo markii khaybar la furtay waa la baahday ayadoo aad loo baahan yah marka xaaladda ay culus tahay ayaa waxaa dhacday raggii inay muxuu ahay birta lgu lagu boobay <laughs> dameerihii markaas digsiyo weyna laga buuxiyey digsiyaho marka muxuu ahaa wada shidan ayaa waxaa dhacday oo burna ayaa la soo dejiyey nabigeena calayi sl slam wuxuu yidhi waa xaaraan luxuum alxumr alahliya saas ayaa la naadiyey markaasaa muxuu ahaa luuqaqi magaaladii khaybar oo dhan waxay noqotay maraqi iyo mxu hilibkii la daadiyey ee dameeraha tan labaadna waxaa jiri jiray mutca waxa la yihahda mutcadu alla mutca mutcat alxaj wa mutcat الnisa mutcada xajka waxaa weeyaan in xajka acmaashii saddexda ah ama cafwan anwaacda nusug saddexda ah labalaba laisu raaciyo maxay tahay inaad qiraan samayso oo xajkii iyo mxuu ahaa cumradii aad isdhexgeliso amaba tamutucaad samayso oo intaad cumrada gudata muddo yar aad joogta raaxaysato dharkaa iskaga noqoto kadibna xajka aad ka dabageyso labada iyada mutcatulxaj ayaa la yidhahdaa oo qofkii faman tamatac bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadi ayaa laga rabaa tan labaadna mutcatu nisa oo horaanay u jiri jirtay maxay ahayd jaahiligan waa jiri jirtay awal islaamna waa jiri jirtay maxay tahay haweeneyda iyo ninka ayaa isu imaanaya waxay leeyihin dhegeyso hal bil ayaan wada joogaynaa kow kun doolarn waan ku siinayaa laba muxuu ahaa hal bil kadibna wa bilaahi towfiiq aan kala danaysanna saasaa jiri jirtay soo ma garan arinka asaga ah kadibna ila alabad ayuu nabigeena ala sl slam halkaas ku xaaran yeelay khaybar laftirkeeda ayada iyo luxum alxumr alahliya ayuu nabigeena ku xaaran yeelay alayhi salatu slam xadiid ku yeela ayaa cali bin abi aalib wuxuu leeyay ana nabiya sal sl naha wuxuu ama uu reebay can nikaaxi lmutca yowmi khaybar wa can luxuumi alxumr alahliya saa weeyaan marka intaas wa xadru laxmi alxumuri dameeraha hilibkooda in la xaaran yaal alhaliyati ee gurya joogta fiiha ayada gudaheeda ayuu ahaaday weeyaan wa mutcati nisa dumarka mutcadoodii xadrigiisa iyo muxuu xaaran yeelitaankiisa alradiyati ee xumayna xilligaas ayay ahayd weeyaan hadda weli waxa ku dhaq ma taqaana mutcada iyada ya shiicada ku dhaqma haddii aad eeraan tagto ood kudh muxuu ahaa hawlka hawsha way taaganta dadkan hadda aad aragteenoo wada dhawaaq qaaqdala oo ahlu sunnada iyo diintii iyo axaadiista nabigeena iyo mxuu aha saxaabada nabigeena laga kari lay mataqaana sida la yeelay cirbad sun ayaa lagu dhuftaa halkaas inta ayaa laga qaaday gobollada soomaalida hata qaar baa laga qaaday qum iyo halkaa waxaa la geynayaa iiraan marka halkaa la geeyo gabdhaha farisiyaadka oo quruxda badan le mutca tamatuca loo qorayaa mutcadaas ayaa la siinayaa kadibna dhaqaalana waa la siinayaa maskaxda dhan waa la soo bedeli berri waxay soo laabanayaan ayagoo abuubakarna callanayaan radia allahu ta arda iyo cumar caaishana zina ku sheegayan radi allahu taala ardaha ayay soo noqonayaan qaarna waa ba joogaan nairobi qaar kuwa ka qaaqlaynaya ma dhexdood maqlaysin kuwa ayaga marka waxaa weeyaan muslimiin maaha laysuu bimuslimiin laysuu bimuslimiin laysuu bimuslimiin muslimiinku ayaga ma ahan abubakar waa muxuu ahaa qofki nacladii oo cumar nacladii oo umuna caaisha zina ku tuuri muslim ma ahan saa weyaan qowla waaxidan waaya uma calaa awmi xabiibatin caqad wa mahrahaa canhu najaashiyu naqad uma intaa kadib calaa caqada nabiga wuxuu caqdi ku xiray uu guursaday calaa ummi xabiibata um xabiiba uma intaa kadib caqada nabiga wuxuu caqdi ku xiray uu guursaday calaa ummi xabiiba ramla binta abi sufyaan weeyaan wa mahraha maharkeedana naqada waxaa dhiibay oo kaashaan u dhiibay canhu nabiga xaggii ka dhiibay annajaashiyu najaashi ayaa ka dhiibay nabigeena sala allahu alayh ali wasalam umma eh, ama ramla binta abi sufyaan eh, halkaas ayay jirtay meesha la yidhaahdo ard alxabash muhaajiriinta ay ka mid kadibna waxaa weeyaan markii ay ninlaan ay ku dhacday waa tii sayd cumar radi allah qisada waad ogeydeen qisadii xafsa waa muxuu ahaa aan soo marnay waa abu sufyaan marka shayga u dhexeeya maxay tao iskaga dhow yihiin xafsa iyo iyo ramla meesha iskaga dhow yihin mataqaanaan intay iskaga dhow yihiin ya maxaa kale laba nin oo waxaa weeyaan labadaba muuqmuuqata sayd muxuu ahaa cumar iyo abu sufyaan oo markii horena mxu sanaadiid quraysh rag ka mid ahaa markii dambena mxuua markuu islaamayna booska islaamku u galay iyo meesha uu istaagay iyo wanaagiisa aad garanaysaan radi allah ta labadaas ayaa kala dhaleen wayaan umaxabiiba marka nabigeenna sanadkaas ayuu guursaday meherkeedana waxaa ka bixiyey annajaashi almelik asaalix ninka boqorka oo suubanaa oo waxaa weeyaan joogay Eh, halkaas ard axabasha ayaa ka bixi weeyaan uma intaa kadibna caqada nabigu wuxuu caqdi ku xiray uu guursaday calaa ummi xabiiba umma xabiiba korkeeda wa mahraha maharkeedana naqada waxaa dhiibay canhu xaggiisa nabiga waxaa ka dhiibay annajaashi ayaa ka dhiibay waay wa suma fii shaatin biha hadiya uma istafaa safiyatan safiya wa suma nabiga waxaa lagu sumeeyey oo sun loo geliyey fii shaatin fii laxmi shaatin neef ari ah ama ri hilibkeeda ayaa nabiga lagu sameeyey oo sum loo geliyey bihaa sanadkaa gudaheeda sanadka isaga ah gudihii weeyaan hadiyatan xaal ay tahay neefka ariga ah mid la soo hadiyeeyey uma kadibna istafa nabigu wuxuu doortay safiyata safiya bintu xuyay ibnu akhtab ayuu nabiga doortay safiyatan xaal ay tahay mid saafi ah oo isaga saafi u ah iyadana saafiyad ah radia allahu tacala canha wa laba arimood wey arinta koobaad nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii khaybar uu tagay uu furtay oo niminka khaybar marka dambe la heshiiyey oo lagu ballamay in muxuu ahaa ay dalkooda sii joogaan beerahana ka shaqeeyaan wixii halkaa ka soo baxaan nus inus loo kala qaato lagu heshiiyey ayaa waxaa weeyaan haweeney ayaa neef ari sumaysay kadibna nabigeenna ay u geysay calayhi salaatu wasalaam markuu nabigeenna goostay nin saxaabina wucun uu ku dhintay u goostay ayaa loo sheegay sanadkaas ayay dhacday nabigeenna aahaarteedii iyo saamaynteedii ayaad u dhintay iyo muxuu ahaa kacdoodkeedii ama kusoo ayay muxuu ahaa leeyihiin laakiin xilliga asaga ahaa jibriil ayaa ka celiyey waxba kuma noqonin xilligaasay dhacday tan labaadna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam safiya bintu xuyey ibnu akhtab oo yahuudiyad ama aabbaheed uu yahuudi ahaa weliba nin ugaas u ahaa isagoo kusoo duma islaamnimada kusoo duma iyo ayaga muxuuha qalbigooda ku ilaalina ayuu nabigeenna guursaday calayhi asalaatu wasalaam waayo wuu xureeyey kadib nabigeenna wuu guursaday xadiidka arrinkaa ka hadlaana anas bn maalik ayaa soo muxuu ayaa wariyey fi saxiixayn wa suma nabiga waxaa lagu sameeyey fii shaatin fii laxmi shaatin neef ah, ama ri hilibkeeda ayaa lagu sameeyey bihaa sanadka gudaheeda bihaa sanadka isagaa gudihiisa hadiyatan xalay mxuu ahaa neefka ariga hadiyad uu ahaa uma kadibna istafaa nabigu wuxuu doortay safiyata safiya safiyatan xaal tahay mid waxaa weeyaan isaga saafi u ah uma atat uma atat waman baqiya muhaajiran wacaqdu maymunata kaana alaakhira uma intaa kadib atat way timid yaa yimid waxay yimid waxaa weeyaan umu uma xabiibo ayaa marka waxay ka timid ard alxabasha waman ayaa yimid baqiya ku haray muhaajiran xaal uu yahay dadkii muhaajiriinta agga muhaajiriinta ku ahaa oo xagga baaqiga ku ahaa iyo uma xabiibo uu nabigeena calayi sl slam eh, caqdiga ku xiray najaashina uu meherkeeda bixiyey ayaa yimaadeen sanadka isaga ah wa caqdu maymuunata maymuuna guurkeedana kaana waxaad alakhiira eh, guur nabiga u guursada kii u dambeey ayuu ahaa radia allahu tacala canha wa laba arimood arinka koobaad muhaajiriintii xabasho inta ku hartay ayaa sanadka isaga ah yimaadeen sanadkee waa sanadka isaga waa sanadkii lixaad miya mise waa todobaad ya waa hurdaan u marayna iyo oon iyo daal iyo soo iyo howlo badanaa jiraan marka insha allahu tacaala waa mar dhow hawsha ayada way dhammaanaysaa ajirkeedana waa la heli biidn illah caza wajal marka sanadkii todobaad weeyaan sanadkii todobaad marka ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadii qaabilay oo u yimaadeen muhaajiriinta ahaa intuu dambeysay oo xaaskiisa ay ka mid tahay xag muxuuaha lagu caqdiyey maymuunana nabigeena uu guursaday calayhi salaatu wasalaam tazawajanii rasul lah sal sl bisarif meesha sarif la yihado magaalada maka marka la jooga oo dhanka madiine loo soo baxa barta kontarool intaan la soo gaarin meel ku taalla ayaa jirto oo hadda dhismo ayaa ka dhisan waxay yidhaahdaan marka meeshaan waa meeshii nabigeena calayhi salaatu salaam uu ku guursaday sidoo kale waa meeshii ay ku dhimatay waa sarif sarif ayaa lagu guursaday sarifna ay ku dhimatay maymuuna waa xaaska u dambeey uu nabigeena uu caqdi ku xira sala allahu calayh wali waslem kadib atad waxaa timid umu xabiiba ayaa iyo waman ayaa yimid baqiya baaqi ahaaday muhaajiran oo yahay xagga jiray ayaa muxuu ah yimid wa caqdu maymuunata maymuuna caqdigeedana kaana waxu ad alaakhira alaakhira alakhiira miya alaakhira kii u dambeey ayuu ahaa weyaan wa qablu islaamu abi hurayra wa bacdu cumrat اlqada shahiira wa qablu intaa ka hore oo waxaa weeyaan maymuuno guurkeeda ka hore e islaamu abi hurayra wa qablodan waxaa weeyaan waa qablu khaybra qablu khaybra weyaan wa qablu ay qabla dalika kaana waxaa ahaaday islaamu abi hurayra abu hurayre soo islaamitaankiisa wa bacdu intaa kadibna waxaa ahaaday wa bacdu ay bacda qaswati khaybar weeyaane cumrat lqada cumradii qadada ashahiira ee la yaqaanay ayaa dhacday laba arrimood ayuu halkan kaga hadlayaa naadimka raximah llah raxmatan waasica arrinka koobaad soo islaamitaanka abi hurayra qubayla khaybar khaybar inta ay dhicin wax yar ka hor ayuu soo islaamay lidaalika khaybar kama qaybgelino markay khaybar dhacday kadib ayuu nabigan u yimid sal sl lakin islaamnimadiisa way ka horeysay abu hurayra waa taqaanaa raawiyat islaam wa qofka xadiid badnaa oo saxaabada nabigeenna ma jirin ilaa cabdullahi bin camr bin caas oo isaga uu sheegay wuu qori jire anama qori jirnu ley waad garanaysaanoo ducada nabiga u ducay alayh sl slam mara fidsan yidhi kadibna uu saas ugu shubay calayhi salaa salaam uu u qaatay wax uu hilmaama ayna jirin rafaadka uu soo maray iyo xirnimada dhibku ku soo maray iyo baahidii iyo suuxitaanku suuxi jiray waad garanaysaan qolyaha mustashriqiinta ah iyo qolyahan axaadiista nabigan colka la ahna ay ku yihin waa taqaano abuuraya rag uu yidhaahdo nin la yidhaahdo rag uu hogaaminaya calankooda calanka uu wado ayaa waxay weeraraan oy aad wax ugu sheegaan abu hurayra waxay rabaan in axaadiista tirada badan abu hurayra u wariyay meesha laga saaro abu hurayre marka raawiyat alislaam weeyaan cabdiraxmaan sakhr dowsi sida raajixa magaciis unu yahay waa sida hooyadiina ilaahay buu u baryay subxana wataala nabigeena salaam ilahay inuu soo hanuuniya reer dowsna ilaahay u barya subxana wa tacala ka dhashay inuu ilaahay soo hanuuniya hooyadiina ilah waa usoo hanuuniyey isna muxuu ahaa eh, eh, eh, qabiilkiisna ilah waa usoo hanuuniyey abu hureyre waa ninkaa weeyaan marka warkiisa aad buu dheer yahay qodobka labaadna waxaa weeyaan cumradii nabigeenna laga joojiyey oo sanadkan in laga noqdo magaalada maka oon la gelin oo madiine lagu noqdo mar labaad lasoo cumraysta ahaydna waxaa weeyaan nabigan wuu qadeeyey sanadkaas toddobaad ayay dhacday wa qablu khaybar ka hore ayuu ahaaday islaamu abi hurayra abi hurayre islaamitaankiisa wabacdu kadibna oo khaybar gadaasheedna waxaa weeyaan cumrat lqada cumrat lqada qadaai weeyaan yacni cumradii qadaha ashahiira ee la yaqaanay ayaa dhacday wاrusla fi lmuxarami اlmuxarami arsalahum ila اlmuluki faclami wa arsala rasuulka wuxuu diray sala اllah alay slam arusla adeegyo ayuu diray rag adeeg ayuu diray fi lmuxarami bishi muxaram ayuu diray waa bishi muxaramtee waa marka sanadkee wa sanadkii sideedaad warusla wa arsala wuxuu diray arusla adeegii ayuu diray fi muxarami bishi muxaram almuxarami ee xurmada lahaa jinaaskii weyaan arsalahum wuxuu diray ila muluki boqorada ayuu diray ee faclam ogow rususha iyo muluugta uu diray aad bay u badnaayeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam boqoradii marka ayada jiray oo awoodda lahaa ayuu waraaq u qoraayey min muxamedin rasuuli illaah ilaa fulaan cadiima aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn fain fain abayta fainama calayka im haakada yani nabigeena ala sl slam wuxuu diri jiray boqorkii reer rum ayuu u diray ninka la yidhaahdo camar ibnu umaya damri wuxuu diray boqorka najaashi ayuu diray kii hore markuu dhintay oo muslimka ah u wanaagsanaa mid kale najaashin baa jir boqorkooda magacaas lahaan jiray ayuu u diray dixyat alkelbi wuxuu u diray ilaa qaysar malik ruum reer ruum rumaanka nimanka loo yaqaano ugu awoodda badna adduunka ayaga fursiga boqorkooda ayuu ninkaa u diray cabdulahi bn xudaafa sihmi wuxuu diray kisra waa awoodii labaad oo kisra iyo ruuma ugu awood badnaa marka xilliga adduunka asna wuxuu diray ninkaas isaga ayuu diray xaatib ibn bibata wuxuu diray ibn qawqis oo masr xukumi jiray ayuu u diray rag kalena meelo kalead u kala diray intaas kulli wuxuu ugu yeeray yadcuuhum ila alislaam taa weeyaan hadal kalaba ma ahan waqabl ahay warusla wa arsala rasuulku wuxuu diray arusla rususha ayuu diray iyo adeegyadii fi lmuxaram bishi muxaram almuxarami ee xurmada lahaa arsalahum wuxuu u diray ila lmuluuki boqorada faclam arrinkaa oga weeyaan oo haka ha hilmaamin whudiyat mariyaة الqبطية fiihi wفي haaminaة الsariya لmuؤtatin saarat wفي الصiyaami qad kaana fatxu اbalد الxaraami muxaramkaas marka waxaa weeyaan taamini mise waa saabica taaminin bay u badantay laakiin inkastoo hadda de waa ka bixiyo saabicada u geliyey lakin taaminada u badanta wallahu aclam waay wahdiyat waxaa la hadiyeeyey loo soo hadiyeyhdiyat waxaa la soo hadiyey maariyatu alqibطiya ayaa lasoo hadiyey yaa loo soo hadiyan rasulka n sl slm fiihi sanadka gudihiisa wa fi اthaaminati marka saabicad inay tahay u badan tahay wa fi اthaaminati sanadkii deedaad hay asariya ayaa dhacday limu'tatin sariya loo diray gaadiile ama ciidan amaba duulaan loo diray hay saarat wa fi اthaaminati sariyatu limu'tatin saarat wa saarat waxaa u socotay dhah oo aaday fi haaminati sanadka sideedaad asariya gaadiiladii ama ciidankii limu'tatin bay ay aada weeyaan wa saarat limu'tatin wa saarat asariya limu'tatin fi haamina saasaan u laqbayno wa saarat waxay u socotay asariyatu gaadiiladii ama ciidankii limu'tatin meesha muta la yidhaahdo fi thaamina sanad sideedaad aadda weeyaan sanadka isaga ah ciidan jacfar ibn abi aalib iyo zayd ibnu xaria iyo igu dar cabdullahi bn rawaaxa ay muxuu aha iyo khaalid bin waliid raggaas ay wadaan oy la socdaan ayu nabigan wuxuu u diray meesha ayada ah, oo dhowr kun ahaa ciidan kumanaan kun ah, oo reer romaan ah sham ayaa halkaa kula kulmeen nabigeena alayh sala slam wuu ka haray mar muusan raacin weliba amar ayuu bixiy wuxuu yidhi haddii hebel u dhinto hebel calan ka qaado hadduu hebel dhinto hebel calan ka qaado hadduu hebel haakada saasa mxuu dardaar nocaas ayaa jiray kadibna nabigeena alayh sala slam isagoo mimbarka saaran ayuu kaga hadlaayey wuxuu yidhi ragga waa kulmeen ragga waa la helay hebel ayaa dhintay hebel ayaa kadib calanka la wareegay hebel ayaa la dilay oo shahiiday hebel ayaa la wareegay kadibna hakada kadibna sayf oo sayfafka ilahay ka ayaa waxaa weyaan la wareegay fafutia calay kadibna faxi ayaa dhacayo waa guulaystay ma ahan ciidankii ay laayeene wuxuu soo badbaadiyey ciidankii kale soo badbaadiyey sidoo kale gaaladana wuxuu gaarsiiyey xanuun aad u badanoo rag aad u badan ayuu muxuu ahaa murug ka siiyey wahudiyat o wa fi siyaami bisha soonka ad kaana ad xaqiiqe kaana waxaa ahaaday fatxulbalad alxaraam beledka xurmada lahaa furitaankiisa oo la furta wuxuu ahaa sanad sideedaad ee weliba ramadaan ah ee weliba toban iyo todoba ay tahay sidaan soo marnay intaa weeyaan maka sida loo furtay iyo xaatib bin abibaltaca qisadiisii iyo culayska muxuu la saaray iyo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada maka galaayey oo sidii aad ogeydeen looga soo saaray yacni siduu ku galay isagoo tawaaduca isooso dhig iyo inuu ilaahay dartii isu duleeyey sala allahu oo madaxiisu u raaricinay rikaabkii iyo koorihii ritig u saarnaa ama hashi u saarnaa usaa u taabanaayey markaad ilahay ku guulayso subxaana wa tacaala weligaasan ka taagin markaad muxuu ahaa qof aad ishaysay inaad ka guulaysato waxba san ka taagin waxyaaba qaar markaad gaarsan ka taagin alxamdulilahi badi yaa nicmadaas ilahay baa kusiiy subxana wa tacaala marka qisadeeda aad baa u dheerayd maka man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin waman dakhala kacbat fa huwa aamin waman aqlaqa daarahu fa huwa aamin qofkii eh, guriga abu sufyaan gala waa aamin qof kacbada gala waa aamin qofka gurigiis ku xira waa aamin wahaakada nicmada dhacday iyo muxuu ahaa sharafta lagu galay magaalada maka toban kun oo ciidan ah ayuu ku gal nabigeena sal la sl kasii badan maalintu baxaynu aad ogeydeen isagoo dariid ah oo waxaa weeyaan carar ah oo baxsad ah insaca tacbiir ayuu magaalada maka ka baxay ilaahay baa jundigiisa ciseeyey inaa fataxnaa laka fatxa mubiina liyakfira laka allahu maa taqdama min dembik haakada saas weyaan wahudiyat waxaa la hadiyey maariya اqibiya yaa u hadiyey boqorkii muqawqis ahaa markii waraaqda loo geeyey hadal fiican ayuu ku hadlay wuxuu madax ka ahaa iskandariya meesha la yihah ayaa caasimad u ahayd oo caasimadda labaad hadda masra halkaas ayuu joogay hadal fiican hadalka asagaa aad buu ula dhacay muunu islaamin laakiin baqal nabigeena uu lahaan jiray alai sl slam markii dambe iyo maariya alqibطiya iyo waxaa weeyaan hadiyad aad u badan iyo ayuu soo diray nabigaa loo soo hadiyey calayhi salatu salaam maariya wiilka idhisha ma taqaanaan marka ya ibraahim calayhi asalaam ya ina alqalba ina alcayna la tadmac wa ina alqalba la yaxzan walaa naquulu ilaa maa yurdi rabbana wa ina lafiraaqika ya ibraahim lamaxzunuun waa ninkii uu nabigu lahay sala allahu calayh ali wasalam wa uhdiyat waxaa lasoo hadiyey maariyat alqibtiy ee lasoo hadiyey fiihi sanadka gudihiisa wa fi taamini sanad sideedaadna asariya saarat waxaa asariyatu sariyada yaa socotay limutatin bay u socotay wa fi siyaami bisha soonka oo ramadaanka qad xaqiiqa kaana waxaa ahaaday fatxu lbaladi alxaraam beledka xurmada lahaa furashiis ayuu ahaada weeyaan wa bacdahu isaga gadaashiis wa bacdahu qad awraduu maa kaana fii yowma xunaynin uma yowma طaa'ifi wa bacdahu furashada magaalada maka kadib qad awraduu waxay soo arooriyeen qolyaha ahlu siyarka ah iyo taariikhda maa ayay soo arooriyeen kaana ahaaday fii yowmi xunaynin maalinta xunayn wa yowma xunaynin id acjabatkum katartkum falam tuqni cankum shaya wadaaqat calaykum ma raxubat uma walaytum mudbiriin uma anzala lahu sakiinatahu calaa rasuulihi ila akhiri ilaaya maalinta xunayn wuxuu dhacay ayay soo arooriyeen uma kadib yowma aaifi maalin aaif waa dhacay labadaas meelood ayaan ku gabagabayna insha allahu tabarak wa tacaala qaswatu xunayn markuu nabigeena magaalada maka la wareegay ayaa niminka hawaasin la dhihi jiray oo dhankan bariga ka xiga magaalada maka ah, waxay yidhahan xaaladda ma sahlanayn waa inaan muxuu ahaa eh, is aruurino oo difaac galnaya iyo dagaal galnayaaba aan hawshaan saan u dhaanno nabiga arrinka ayaa loo sheegay saxaabadiiya marka oo kumanaan ah wixii muxuua tobanka kun oo magaalada horaan qabatay iyo wixii maka kusoo islaamay iyo wixii oo dhan soo socda ayaa lagu qalfiyey hal mar kadibna maalinta ay yihahdeen lan nuqlaba alyowmin qila wale wax badanaa nagula yariye iyo tolyariye maan tolyarina ma hayso cadadka naga aad u sarreeya kadibna inta shooman loo galay ama dhufays loo galay meel yar tog ah ayaa kadibna roob waxaa looga dhigay falaarihii mid ay ishi ka qabsata mid ay lugta ka qabsata mid ay wadnaha ka qabsata mid ay birada ka qabsata idin walba kaas raggiioo marka cabaad waa la wada cabaaday hal mara markaa dhabarka la jeediyey horana waa la ismahdi moogta waxalla kuwaan ha lagu qalfiyo hal mar arrinka isaga ahay marka ilaahay wuti oo cabirayo maalinta xunay markay naftiina idin cajabisay cajabinta ayada ahaydna waxaa weeyaan maxaa ka dambey uma wallaytu mudbiriin kadib inaad sii dayseen nabigeenna calayhi sala slaam uu baqashiisii caddaa isagoo wato uu gaaladii saas u qaabilay cabaasna uu baqash ku dhegnaa ana nebi anlaa kadib ana ibnu cabdilmualib aa ti u lahaa anig nabi ayaan ahay beenna ma ahan waa arrin dhaba ah. ina cabdilmualib ayaan ahay waa ti uu nabigeena saa lahaa kadibna loo dhawaaqay asxaabu shajara qolyihii nabiga kula ballamay alayh slat slaam taxta shajara oo geerida kula ballamay loo dhawaaqay oo mxuu aha asxaabu badr loo dhawaaqay oo muhaajiriin loo dhawaaqay oo ansaar loo dhawaaqay kadibna nimankii lagu qalfiyey oo dhammaantoodba muxuu ahaa iyo macal xoolahoodiiba gacanta lagu dhagay qiso dheer ayay ahayd tan labaadna waxaa weeyaan markuu qolyihii hawaasin ka dhammaaday nabigeena sal slm wuxuu aaday aa'if aa'if kadibna hawaasintii wixii cararay fuluulkoodii iyo inta baxsadka ahayd iyo wixii sii joogay soddon kun ciidan ka badana meshiiskugu tagay meeshii markuu nabigeena go'doomiyey alayh slat slam aa'if kadibna saxaabadii ayaga laftirkooda dhaawacyo badan ayaa la gaarsiiy kadibna nabigeen wuxuu yidhi waad u jeedaan xaalad ba culus tahay aan iska noqona marka guulaan ku taaganahay saxabada haree maya haye galahe subaxdii la qalfiyey mxuuha mxuu ahaa raggi lagu kacay amaba weer lagu qaaday saxaabadii aad baa loo soo dhaawacay kadibna subaxdan wuxuu yidhi waan noqonaynaa hal mar ay marka ay muxuu ahay soo wada ile waqti waa la kululaaday qisooyin badanaa ka damey marka oo markii nabigeena alai sla slam uu daa'if ka soo dhammaaday ilaa magaalada maka uu soo gaaro arrimo badanoo insha allah tabarak wataala noo imaan doona ayaa muxuu ahaa dhacay majliska u dambeeyo berri ayaan insha allahu tacala isku dayeynaa ilah hadduu noo yasir aan ku gebagabayna wabacdahu bacda fatxi maka maka furushyadiis kadib ama furushyada kadib qad awraduu fatxi kadib weeyaane bacdahu ee bacda alfatx qad awraduu waxay soo arooriyeen kutubaha siyarta iyo taariikhda maa ayay soo arooriyeen kaana ahaaday fii yowmi xunayn maalinta xunayn khatarta dhacday iyo ismahadinta dhacday iyo markii dambe ilaahay nasriga u siiyey saxaabadii uma kadib yowma aaifi maalinta aaif mxu la godoomiyey iyo waxaa weye weerarka lagu qaaday iyo ayaamihaas wixii dhacay ayay soo arooriyeen hada wallahu aclam wsala allah wslam abdi rasul wslam jazakum allah khayra